bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعaalى وqala النabiyu slى اllه عlyh وsلم kul myasr lma khulqa lah waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad lilimaam albuhaariyi lilimaami albukhaariyi raximahu اllahu tacaala wuxuu kusoo dhex jiray afcaasha addoommadu inay makhluuqo tahay oo ilaahay uu abuuray ficilkuna inuu ficilkooda uu yahay taabuu marka weli ku guda jiraa wuxuu yidhi waqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi kullun mid kastaa muyasarun mid loo fududeeyey waaye ama loo fududaynaayo limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray mid loo fududaynayo waayo yani qof walbaa wixii loo abuuray baa loo fududaynaya waana waa maxay waxaas marka waa afcaasha uu samaynayo nin walbaa ficilka uu samaynayo oo makhluuqa ahe alla uu abuuray waa mid marka isaga loo fududaynayo oo uu markaa qabanayo ayib marka waxaa wuxuu ka rabaa afcaalu lcibaadi makhluuqatun kii camal wanaagsan sameeyo thawaab iyo waxle jannadu gelayaa waa loo fududeeyey kii camal eh, naareed la imaadana camalka naareed baa loo fududeeyey walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluun weeyaan ayib marka limaa khuliqa lahudaas wixii isaga loo abuuray ayb waxaa isaga loo abuuray marka hadday janno tahay hadday naar tahayna de camal buu ku gaarayaa qala xadaثna bih aadamu wahuwa bnu abi iyaas qala xadaثna shucbatu qala xadaثna yaziid الrishk yaziid bnu abi yaziid aلdubaciy الrishk yaziid rishki ayaa la yidhaahdaa hiqaة caabid ayb wawahima man layanahu qala samictu muطrifا can cimrana bni xusayn can الnabiy sal ly slama kul muyasr lima khuliqa lah qala xadaثna abu macmarin qala xadaثna cabdاlwaariث wahuwa bnu saciid aلtanuuriyu qala xadaثna yaziidu qala xadaثanii muطrif bnu cabdillaahi can cimraana qultu ya rasuula اllah fima yacmalu اlcaamiluun kuwa samaynaya oo shaqaynaya maxay shaqaynayaan maxay dhexdiisa ku shaqaynayaan qaala wuxuu yidhi kullun mid kastaa muyasarun mid loo fududaynayo waay limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray qala xadaثna sulaymaan qala xadaثna xamaadun sulaymaanna waa sulaymaan bnu xarbin abu ayub alwaashixiyu qala xadaثna xamaadu qala xadaثna yaziidu can muطarifin can cimrana can الnabiy sal ly slama qala kulu muyasaru lima khuliqa lah qala xadaثna asbغu wahuwa asbغ bnu اlfarj qala akhbaranii bnu wahbi can camrin whuwa cmr bn الxاriث almisriy can abi الzubayr can jaabiri can الnabiyi sal ly slama kulu caamilin mid kastoo shaqaynayo muyasarun licamalihi camalkiisa waa ku loo fududeeyey marka muyasarun lima khuliqa lahu ayaa licamalihi hadda lagu macnaynaya ayb camalka qofka uu samaynayo marka waa makhluuq ayb ile waaba loo abuuray baa alle dhahayaaye wa qaala cabdullaahi bnu cumar marka xadiid cimraan uu sheegay jaabir uu ku xijiyey wa qaala cabdullaahi bnu cumar xadiidka cabdullaahi waa kan marka ibnu cumar can الnabiyi sal ll ly slama kullu muyasarun lima qudira lahu xadiidka ibnu cumar waxaa weeyaan mid kastaa waa waa ku loo fududaynayo limaa qudira lahu wixii loo qadaray ee loo abuuray shayga marka loo qadaray waa shaygii loo abuuray qala xadaثna aadamu wahuwa bnu abi iyaas qala xadaثna shucbatu qala xadaثna caasimu bnu cubayd illaahi wahuwa caasim bnu cubayd illahi bni caasim bni cumar bni الkhaطaab alcadawiy almadaniyu ضaciifu qala samictu salima bna cabdillaahi can abihi ana cumara qaala lلnabiyi sal ly slam nebiga wuxuu ku yidhi su-aal buu markaa weydiiyey yani fafima alcamal saas oo kale faqaala markaasuu nebigu yidhi kullu muyasarun mid walbaa waa ku loo fududaynayo qala xadaثna xajaaج wa huwa xajaaج bnu minhal alanmaطiyu qala xadaثna shucbaة mثlh qala xadaثna عlي bnu xafsi wahuwa almarwaziyu nazilu casqalaan bukhaari wuxuu yihi laqiituhu bicasqalaan ayaan kula kulmay sanata sabcin sanata sabca casharata wa mi-atayn laba boqol iyo toddobiyo tobankii ayb abuu xaatim baa marka tacqiibiyey oo wuxuu yidhi biannahu caliy bnu اlxasan ibni nashiid weeyaan waanahu laqiyahu bicasqalaan fi tilka sana ayb marka ninkan caliy bnu xafs almarwasiyu ee bukhaari uu ka warinayo isaga hadda rixladii bukhaari casqalaan halkaa uu ku aaday casqalaan waa bilaadi filistiin hadda meeshaas inuu kula kulmay buu sheegay sanadku markuu waqtigaa ahaa wahuwa maqbuulun marka qaala anba'anaa cabdullaahi qaala anba'anaa shucbatu qala akhbaranii caasimu bnu cubaydillaahi qaala samictu saaliman qaala samictu abi qaala samictu cumara bna alkhadaab yaquulu samictu nabiya sal ll ly slam faqaala kulu muyasaru lima khuliqa lah isagoo min xadiidi cumarna waa kaa qaala wataabacahu gundarun waljudiy can shucbata gundar iyo juddi marka cabdullaahi bay mutaabaceeyeen qaala intaa marka xadiidkii kullu muyasarun limaa khuliqa lahu buu uga baxay ujeedka uu ka lahaana wuxuu ahaa bani aadamkan acmaasha ay samaynayaan waa loo fududeeyey xagga allah looga fududeeyey waxaas marka la fududaynaya ee acmaalsha ahna waa waxuu alla ku tilmaamay wax isagu abuuray inay tahay acmaasha khalqigeeda inuu isaga leeyahay leanna marna limaa khuliqa lahu limaa qudira lahu licamalihi ayaa la dhahayaa hadba isku soo duuduub kulli qadarka kama baxayaan sidaana marka waxaa khilaafsan muctasiladaa khilaafsan oo iyagu markaa qabaan siduu sheegi doono ana afcaala alcibaadi hayru makhluuqa ilaahay inuusan abuurin afcaasha addoommada oo addoommada inay iyagu iska samaynayaan qudrada rabbina inay ka baxsan tahay dadka waxa ay samaynayaan marka iyaga waxay islahaayeen meesha ay waxaa uga dhegtay waxay ahayd ee haddii ilaahay acmaashan isaga uu abuuray muxuu dadka ugu ciqaabayaa oo naartii dadka loogu gelinaya markaasay waxay yidhahdeen si aan ayacni ilaahay subxaanahu watacaala aan dulmiga uga nasahno cadaaladdana aan ugu sugno say ku dhici kartaa waa in la inkiray dheheen marka afcaashan addoommada ay samaynayaan ilaahay shuqulba kuma leh meeshaasay waxay ka goobeen xal waa meesha marka la la yidhaahdo qof dab raran ka magangelayo kale wey ayb kalmustajiiri min annaari biramda waa qof marka dab ayuu wuxuu ka magangelayaa raran marka qofkaasi de kulayl miyaa marnaba uu ka baxsanaa waa maya leanna marka ay hadda sidaas dhaheen waxay ku dhaceen arrin kaleo ka xun arrinkay ku dhaceen waa maxay qudradii alle ayay naqsi geliyeen oo waxay yidhaahdeen ilaahay isagoo si doonay ayaa sidii uu doonay aynan dhacaynin oo bani aadamkii baa ka baaji karay ay leeyihiin ee taana marka waxay noqonaysaa de qudradii rabbi inay siibaan walidaalika imaam axmed wuxuu dhihi jiray alqadaru qudrat ullahi qofka haddii uu qadarka inkiro qudradii alla u inkirayaa qudrada allana waa wax aada u weyn awoodda rabbi subxaanahu wa tacaala walidalika usuusha muctazilada waxaa ka mid a alcadlu altawxiid almanzila bayna almanzilatayn alcadlu waxyaabahaasaa marka waxay ka dhigtaan usuul alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar alcadlu markay dhahayaan waxay ka wadaan arrintan afcaasha addoommada ilaahay ma abuuro ayay ka wadaan saasay dhahayaan qaala wataabacahu gundarun waljudiy can shucbata qaala wa qaala allahu caza wajala daliil kaloo hadda usoo baxay bukhaari haddana weli mas'aladii buu ku jiraa kitaabkana mas'aladan baaba u badanba waxa uu ka hadlayo dhanba wa qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi waاkhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum waxaa ilaahay aayaadkiisa ka mid a waاkhtilaafu alsinatikum luqadihiinna aada ku hadlaysaan idinku alsina jamcu lisaan lisaanna luqadda qofka ku hadlaa la dhahaa marka luqadaha aada ku hadlaysaan isbedbedelkooda iyo sida ay u kala duwanaanshahooda ayaa ilaahay calaamaadka qudradiisa lagu garta ka mid ah wa alwaanikum iyo midabyadiina mid waa madow mid waa caddaan mid waa maariin mid basi wa min aayaatihi khalqu الsamaawaati waalardi waاkhtilaafu alsinatikum waalwaanikum aayaadka allah waxaa ka mida waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa tusayo cirka abuurista ou abuuray dhulka abuurista ou abuuray iyo idinka luqadihiina kala duwan iyo midabyadiina kala duwan kulli qudrada rabbi bay tusayaan wuxuu ka rabaa marka imaamu lbukhaari waاkhtilaafu alsinatikum iyaga marka maxaa midkan wuxuu ku hadlayaa carabi mid soomaali buu ku hadlayaa mid wuxuu ku hadlayaa ingiriis midba waxbuu ku hadlayaa luqaadkaa kala duwan ee dadka ficilkooda waay wax iyaga ay leeyihiin wa wa ilaa ilaahay subxaanahu watacaala isaga wixiis waa iskhilaafsan yihiin lama dhihi kara naam soo ma garanaysaa qaala abu cabdillaahi wabayana anabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu caddeeyey ana dikra allaahi ilaahay xusitaanka la xusaya huwa alcamalu inuu camal iyo ficil inuu yahay ee dikriga allana maxaa ka mid a qur-aanka akhriskiisaa ka mid a soo maha idan marka dikrigii hadduu camal yahay qur-aanka akhriskiisiina waa camal camal haddii uu yahayna ficilku waa addoonka ficilkiisa ficilka addoonkuna hadda ilaahay baa abuuro marka camal ficilkii iyo shayga la akrinayo waa la kala duwan qala xadaثna عaliyu qala xadaثna اlwlid bnu muslim qala xadaثani bnu thawban wahuwa cabdالرaحman bnu haabit ibni thawban zahid saduq ykhdi qala xadaثanii abi abi wa haabit bnu thawban alcansiy الdimashqiy aslhu khuraasaniyu nazla sham hiqat can makxuuli can jubayr bni nufayr can malik bni yukhamir qaala samictu mucaada bna jabal ayaan maqlay yaquul isagoo dhahay ina aakhira kalimatin kelmad midda ugu dambayso faaraqtu calayha rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama aan nebiga ku faaruqay oo yacnii iigu dambaysay nebiguna uu dhintay macnaha qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow ayu lacmaali acmaasha tee aho axabu ila allahi ilaahay agtiisa loo jacayl badan yahay aw afdal ama u fadli badan qaala an tamuuta inaad dhimato walisaanuka walxaal lisaanuka carabkaaguna radbun uu yahay mid qoyan min dikrillaahi ka qoyan ilaahay dikrigiisa caza wajal marka waxa uu ka rabo xadiidkan wajhu dalaalihiisu waa maxay wajhu dalaaladu waxay tahay nebiga maxaa la su'aalay ayu lacmaali axabu ila allah acmaal shaqada dadku ay qabtaan ee acmaasha tee loo jecel yahay ilaahay agtiisa markaasuu yidhi an tamuuta walisaanuka radbun min dikri illah idan dikrullaahi waa camal qofku uu samaynayo waana midii uu bukhaari soo sheegay qala xadaanaa aadamu qala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa abu iyaas mucaawiyat bnu qura waa abu iyaaskan hiqat min althaalitha qaala samictu cabdallaahi bna mugafal ayaan maqlay buu yidhi qaala ra'aytu nabiya sala allahu alayhi wasalam nabigaan arkay wahuwa calaa naaqatihi isagoo hashiisa dusheeda saaran ow jamalihi ama ratigiisa wahiya tasiiru bihi ay la soconayso geeliisana soo saaran iyaduna ay la soconayso wahuwa yaqra'u suurata alfatxi ou aqrinayo ow min suurati alfatxi suuratu lfatxi aayado ka mid ah qiraa'atan qiraa'a ayuu akrinayaa layinatan jilicsan oo aan takalluf iyo lahayn wahuwa isaguna yurajicu codka uu celcelinayo tarjiic uu samaynayo medka marka uu dheereeyo sida in codkiisu uu go-go-ayo kalaad u malaynaysaa ayib marka qiraa'atan layinatan waxaa la sifaynayaa waay camalka nebiga ee ilaahay akrinta qur-aanka uu akriyey ma la dhahayo layinatan iyo sifa saasan lama gelinayo qiraa'atan layinatan nebiga qiraa'adiisa a waxaa la sheegaya wa qiraa'atuhu min ficlihi ayay ka mid tahay ayb uu sheegi doonaa qur-aanka inuu ilaahayna ku hadlay bani aadamkuna inay dikri ahaan ay alle ku caabudaan oy akhriyaan marka aqrinta bani aadamku iyaga ficilkooda waay waa la sifaynaa middaas codku waa dheer yahay waa gaaban yahay waa fiican yahay ma fiicna waxa gelaya oo dhan waa dadka ficilkooda waay waxa la qiimaynayo ee marnaba qur-aankaa xun ama fiican lagu qur-aanku waa xun yahay lama dhihi kara marnaba ma la dhahay saas ayb qala xadaثna mslim whuwa bnu ibrahim alfarahidiyu qala xadaثna shucbaة qala xadaثna mucaawiyaة bnu qurة can cabdالlahi bni mغfl anahu qaal qara'a الnabiyu sal ll slm ywma fatxi makata suuratan buu akhriyey farajaca fiiha waa celceliyey wa qaala mucaawiyatu low shi'tu haddaan dooni lahaa an axkiya lakum inaan idiin jilo oo aan isku shabaho xikaayada waxaa la yidhaha isku shabihidda nacam haddaan marka doono inaan idiin jilo oo aan idiin shabaho qiraa'ata rasuulillahi sal ll ly slam nabiga qiraa'adiisa la facaltu waa samaynayaa waa samayn karaa nacam qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbatu bihada ay bihada alxadiid qaala abu cabdillaahi ayb meel kaloo haddana naga tusaya wasu'ila nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga waxaa la su'aalay ayu nnaasi axsan dadka kee u wanaag badan qiraa'atan xagga qiraa'ada qaala wuxuu yidhi alladii kan idaa samictahu haddaad maqasho ra'ayta calayhi korkiisa aada ku arkayso annahu yaksha allaha caza wajalla inuu alla ka cabsanayo kan marka aad qiraa'adiisa maqasho aad arkayso inuu ilaahay ka baqayo kaasaa dadka qiraa'a fiican qiraa'adii kaasaa u qiraa'o fiican marka la yidhaha qiraa'adii baa fiicnaan lagu sifaynayaa haddana waxaa lagu sifaynayaa xaalad qaariga ka muuqato ee qaarigaas iyo xaaladda ka muuqato kulli waa makhluuq ayb qaala wayudkaru can sacdin waa sacd bnu abi waqaas waxaa laga sheegaya can الnabiy sal ly slama isagoo nebiga ka warinaya khayru dikri dikrikan ugu fiican alkhafiyu waa midka qarsoon hoos loo akriyo ayb marka hoos u aqrintu waa sifo ay qiraa'adu qaadanayso wa qaala wuxuu alla yidhi wadkur rabbaka fii nafsi waqaala wuxuuna yidhi wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan waduuna aljahri min alqawli waduuna aljahri min alqowli wa qaala wuxuu alla yidhi udcuu rabbakum rabbigiin tuuga tadarucan mutadariciina idinkoo isu behenbehenaya wakhufyatan iyo idinka oo hoos u dhigayo codka qaala wasamica cumaru mucaad alqaari ayuu maqlay ayb mucaad ayuu maqlay alqaari mucaad alqaari marka abu xaliima mucaad bnu اlxaariث alansaariyu اlmadaniyu alqaari'u abulxaarithna kunyadiisa waa lagu sheegaa nebigu isaga sooma gaarin laakiin ayb yarfacu sawtahu isagoo codkiisa kor ugu qaadaya bilqiraa'ati qiraa'ada ayuu arkay faqaala wuxuu yidhi ina ankara alaswaati la sawtu alxamiir codadka kan loogu inkirid badan yahay oo la nacayo waa la sawtu alxamiir dameeraha codkooda ee hadda marka cumar waxa uu ka celinayo iyo waxa uu sidan aayaddan u keensaday iyo waa maxayna waa ninkan qiraa'adiisa oo aadka u qaylinaya uu la qaylinayo yarfacu sawtahu bilqiraa'ati aqrinta ayuu codka kor ugu qaaday aqrinta marka waa ficilkiisa haddii aqrinta wax laga sheego macniyada in qur-aankii wax laga sheegay maaha haddii mathalan uu qof hadda yidhaahdo nin qur-aankii akrinaya marka uu maqlo oo qiraa'adiisa uu wax ka sheego iyo haddii uu qur-aanka wax ka sheego hadduu qur-aanka wax ka sheego waaba gaalooba soo maha laakiin qiraa'ada ninkan ma lagu gaalooba haddii wax laga sheego oo la yidhaha war qiraa'adaada adign waa xun tahay qiraa'adaadu waa hoosaysaa qiraa'adaadu waxaa weeyaan codkii baad kor iskaga qaadaysaa si aan fiicnayn jooji haddii la yidhaha ma la dembaabayin ayb waana middaas midda hadda yani cumar oo isaga u dhahaya qala xadaanaa musadadun qala xadaanaa muctamirun qala samictu abi qala samictu abaa cuثmaana qaala abu cuثmaan annahdi cabdiraxmaan ibni mul ayb qaala wuxuu yidhi abu cuثmaan maa samictu ma aanan maqlin sanjan asanju waxaa la yidhaha wax laga sameeyo maarta oo laysku garaaco oo muustika cod muusti ka samayso ayb shayءun yutakhadu min sufrin yudrabu axaduhumaa cala alaakhar waa laba shay oo maar ka samaysan oo midkood midka kale lagu garaaco oo markaas cod ou ka soo baxo ayb muusikadaas walaa barbatan wax lagu ciyaaro oo gitaarka oo kale u eg waayo iyadana barbatka nihaayada wuxuu leeyahay malha milhaatun milhaatun aalad lagu dheelo tushbihu alcuuda oo shabahaysa gitaarka shabahdo wa huwa farisiyun mucarab waa farisi la tacriibiyey marka sanjigana waa maartaas birahaas laysku garaacayo muusikada laga samaysto barbadkuna waxaa weeyaan gitaarka oo kale macuudka walaa mizmaaran muusikana ma aanan arkin ma maqlin yacni cod dadku ay dhegaystaan yani axsana sawtan ka cod macaan xagga sawtka min abi muusa abu muuse ka sawd macaan ilaa fulaan hebel ma ahne in kaana la yusallii bina waana tujinaye fanawadu waxaan jeclaysanaynaa anahu qara'a albaqarata suurat lbaqara inuu akriyo min xusni sawtihi codkiisa wanaaggiisa darteed waayahay marka waxau ujeedaa marka unde qofka min xusni sawtihi codka isagaa loo tiiriyey qaala wayudkaru can cabdiraxmaan bni hanmin can mucaadin anahu qaala yaa rasuula allah anu aahadu mana loo qabanayaa bimaa naquulu bihi waxa aan dhahayno wayuktabu calaynaa mana loo qorayaa qaala wahal yukabu nnaasa wahal soo idiin dhigayna wahal yukabu nnaasu dadka ma lagu tuuraa waxaad moodaa yakub wahal yakubu nnaasa saas inay fiican tahay wahal yakubu nnaasa oo marka xasaa'iduda dambe faacil ay u noqoto kabba iyo akabba ficilkaani cagsi buu yahayoo kabba marka la yidhaha mutacadi buu noqonaa akabba marka la yidhahana laazimuu noqonaa asalkuna hamzadu inay mutacaddi ka dhigtay ahaa jirtay oo alhamzatu litacadii cagsi waayo middaan markay hamzada ku jirto qaasir noqonaa marka laga bixiyo wuxuu noqonayaa mutacaddi ficilkaa iyo mid kaleoo carada iyo acrada inkastoo macna ahaanda ay kala si u kala duwan yihiin Eh, iyaguna sidoo kale w ayb caradtuhu waxaan u bandhigay waxaa e waxaa acradtu markaad tiraana waa jeestay wahal yakubu nnaasa dadka miyuu ku tuuraa calaa manaakhirihim fooddooda yacni tintin yacni fii jahannama jahannamo dhexdeeda ilaa xasaa'id alsinatihim unbaa ku tuuro carabiyadoodu waxay shaqaysatay oo ay guratay unbaa dadka naarta foodfood ugu tuuro yani hore hore ugu tuuro muxuu ka rabaa marka meeshan ilaa xasaa'idu alsinatihim carabkana muxuu sameeyaa waa lagu hadlaa soo maha yaa carabka qofka uu ku hadlaa hadalkaasi marka hadduu hadal xun ou noqdo waa ficilkiisii naaruu ku gelayaa cagsiga cagsiga ama didku waa maxay hadduu carabku jannana waa geey karaa qofka hadduu wax fiican ku aqriyo waxa fiican uu ku aqrinayana waa maxay waa qur-aan qur-aankaa soo gelayna meeshuu marka rabaa waa meeshaas wa qaala axmed bnu saalix can ibni wahbin faqala qaala xadatanii abu hani can camri bni maliki can fadaalata bni cubaydi can cubaadata bni الsamit qaala qaala nabiyu sal ly slam wahal yakubu nnaasa calaa manaakhirihim fii jahannama ilaa maa unbaa ku tuuro nataqat alsinatuhum carabiyadooda ku dhawaaqday qaala abuu cabdillaahi fabayana anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu caddeeyey ana aswaata alkhalqi makhluuqa codadkooda wa qiraa'atahum qiraa'adu aqrintooda wa diraasatahum daraasayn tooda wa tacliimahum baridooda wa alsinatahum carabiyadooda luqadahooda mukhtalifatun kulli in la abo isay kala duwan tahay bacduhaa qaarkeed axsanuu min bacdin qaarka kale waa ka wanaagta waa ka wanaagsan tahay wa asyanu waa ka qurux badan tahay wa axlaa waa ka macaan tahay wa aswatu waa ka sood badan tahay wa artalu waa kala dhigdhigid badan tahay waa alxanu waa ka laxni badan tahay waa aclaa waa ka sarrayn badan tahay waa akhafu waa ka hoos hooseyn badan tahay wa aqadu waa ka raaracsanaan badan tahay wa akhshacu waa ka khushuuc badan tahay intaas oo khilaaf dee shay makhluuqay waxaa ku suurtoobaan ayb marka wuxuu leeyahy axaadiidtan oo dhan nebigu wuxuu ku caddeeyey khalqigu codadkooda iyo qiraa'adooda iyo diraasadooda iyo waxbaridooda iyo luqadahoodu inay kala duduwan tahay sidaasaana marka ku sheegay qaala alla wuxuu yidhi wakhashacat اlaswaatu liraxmaani falaa tasmacuu ilaa hamsa qiyaamihii codadkii baa marka hogtay oo allaha raxmaankay u hogatay codadoo dhan ay uduyacni u dullowday falaa tasmacu ma maqlaysid ilaa hamsan shanqar yar unbaad maqlaysaa shanqar aad u yar waajharu waakfaa waamharu wa amadu wa alyanu wa akfadu min bacdin codadkii marka ayaa intaa dhan tilmaamahoodu ay tahay waa ka sarrayn waa ka jahrisan tahay waa ka hoosayn badan tahay wa amharu waa ka aqoonis badan tahay qof qur-aanku si fiican u akrinaa soo maaha waa maahir ou keeni doonaa xadiidkan qof qur-aankii maahir ou ku yahay nina maahir maaha yatatactac ayb waa amhar kaas wa amaddu waa ka taagnaan badan tahay waa ka jiidnaan badan yahay codadka qaar qaarka kale wa alyanu waa ka jilicsan yahay wa akfadu waa ka raaracsanaan badan yahay min bacdin qala وxadaثna آadamu qala xadaثna شhucbaة عan qataadaةa عan zuraaraةa عan sacd bni hishaami عan caaئiشhaةa can الnabiyi sal ll slama qaala almaahiru bilqur'aani midka qur-aanka maahirka ku oo aada u yaqaano maca safarati اlkiraami اlbararati malaa'igta ayuu macooda ahaaday wan wanaagsanay baariyaalka ah waladii yashtadu calayhi midka uu ku adag yahay korkiisa lahu ajraani buu leeyahay mid marka qiraa'adiisu waa amharu fi lqiraa'ati min gayrihi midna waa iska eber oo mahaaradaas ma laha badan qaala xadaanaa mus waxa dhanna marka waa sifo qiraa'adaa la sifeynaya qur-aanku ma aha maxaa la sifeynaya qaala xadaanaa muslimu qaala xadaanaa jariir bnu xaasim qaala xadaanaa qataadatu qaala sa'altu anas bna malikin can qiraa'ati الnabiy sal ly slam nebiga qiraa'adiisa qiraa'ada nebigaa loo tiirinaa qur-aanka laakiin isaga looma tiiri karo qur-aanka allah loo tiirina nebiga qur-aankiisa iyo hebel qur-aankiisa ka waran iyo ma la dhahayn haddii dadka qaar ay dhahaan maalan waa dhahaan soomaalida qaarkood yacnaan hebel qur-aankiisa aad io anfaco iyo ayuu leeyahay nacam yani hebel qur-aankiisa qiraa'adiisa unbuu ka wadaa sida uu ka wada marka loo raaco nacam ilaa laakiin qur-aanku alla xaggiisuu ka imaaday qiraa'ada dadka iyo waxaa iyaga afcaashooda kuta ayay ku tacalluqaysaa ayb marka qiraa'ada nebiga ayaan marka su-aalay faqaala kaana yamuddu maddan waa taagayay taagid qala xadaثna sulaymaan bnu xarbin wa abu nucmaan qala xadaثna jariiru milahu wa qaala yamuddu sawtahu maddan ziyaada oo min bacdi nusq waay qala xadaثna cmr bnu caasim qala xadaثna hamaamu can qataadata anahu su'ila anas anas baa la su-aalay kayfa kanat qira'aة الnabiy sal ly slam siday ahayd faqaala kanat maddan ثuma qara'a bismi اllahi الرaxmani الraxiim yamuddu bismi اllahi wayamuddu bالraxman wayamuddu bالraxiim waa muduudii marka dabiiciga ahayd ama asliga ahayd qala xadaثna mxamed bnu yusuf qala xadaثna israa'iil can ziyad bni cilaaqة can qudbata bni maliki can الnabiy sal ly slam anahu qara'a fi اlfajri salaad subax buu wuxuu ku aqriyey wالnakla baasiqaati laha طalcu nadiid yamuddu biha sawtahu nadiid codkiisau markaa la taagayay yamuddu bihaa sawtahu codka isagaa loo tiiriyay qaala abuu cabdillaahi faama almatluwu kan la akrinayo shayga la akrinayo aqrinayo faqowlullahi tacaala alla hadalkiisii u alladii laysa ka midlihi shay-un allaha oo isagoo kale yani laysa midluhu shay isagoo yani shayna uusa isagoo kale ahayn wahuwa samiicu lbasiir wa qaala allah wuxuu yidhi hada kitaabuna kani waa kitaabkeenna yandiqu calaykum bilxaqi xaq ayuu korkiina kula dhawaaqayaa haadaa kitaabunaa kitaabka marka allah loo nisbeeyey qiraa'adana dadkaa loo tiiriyey aqrinta ayb wa qaala cabdullaahi bnu camrin cabdullahi bnu camr wuxuu yidhi can اnabiy sal l slam yumahalu اlqur'aanu qur'aankaa waxaa laga soo dhigayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha rajulan qof fayashfacu lisaaxibihi saaxibkiisu u ergeynayaa markaas qiyaamihii qur-aankiiba waxaa laga soo dhigayaa qof markaasuu saaxiibkiis u shafeecayaa meeshan marka waxay ka mid tahay waxyaabaha ay jahmiyadu qabsadeen meeshay ka qabsanayaan iyaga aan fahamno wejhu dalaaladooda bukhaarina meeshan wuxuu u keensadayna aan fahamno mar baa waxaa laga yaabaa qofku ma ogtahay wax isaga xujo ku ah inuu isagu moodo inay xujo u tahay inta badanaa inta badanna arrintaa waxay ku dhacdaa dadka aan aqoontoodu aynan saa usii xeel dheerayn ama waxa ugu yaraan wuxuu ka hadlayo aan aqoonin wax kaleba ha yaqaana haddii la doonay nacam waxaa laga yaaba inuu culum kale iskaga fiican yahay laakiin shayga inuu ka hadlo ou rabaa wax aqoona uma haayo kaasoo kale marka wax isagu aan daliil u ahayn buu deliil u maleeyaa markaasuu wuxuu noqonayaa marka ridii eh, iyada marka eh, qoobkeeda mididii lagu birayn lahaa kusoo baxsatay oo kale u noqonayaa marka magaaladan haddaad fiiriso dad badanoo ama muxaadaraynaya ama wax akrinayo waxaad isleedaha war ninkan waxa uu akrinaya inay isaga xujo ku tahay talow maba oga miyaa nacam oo weliba a'immadii hore ay sidaa u qarirayaan haddana jahmiyadu iyagu meeshan waxay leeyihiin qur-aankiibaa qof laga soo dhigaa buu xadiidkan dhahayaa ee mar haddii qur-aankii qof laga soo dhigay inuu makhluuq yahay daliilu tahay dhahayaan suu makhluuq noqon maayo marka ayb bukhaari iyo bukhaari iyo halka ay u wadaan iyana waxay tahay iyagu waxa laga soo dhigaya waa thawaabu lqiraa'a ila aakhira waxaa la keenay horta miisaanka maxaa la saaraa camalaa la saaraa soo maa camal baa la saaraa wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi اlqiyaamati wاlwasnu yowmaidin اlxaq faman haqulat ila aakhiri اlaayaat waxa dhan yani waxa la miisaamayo waa acmaalu bani aadam waay camalkii marka maxaa noqonaya marka camalku waa qiraa'ada marka nacam ee qiraa'ada inay makhluuq tahay waaba waxaa halkaan oo maanta dhan wadee nacam ma fahamteen marka nacam ee xadiidku wuxuuba tusayaa marka qiraa'adu inay camal bani aadamku samaynayay inay ahayd qiyaamaha la keena miisaana loo saaraya taasuu tusay marka yajiiu hawaabu lqur'aan yumathalu hawaabu lqur'aan waa ee maahan kalaamullahiga kalaamka alla ma aha ayb marka meeshaan marka mudaaf baa la qadarayaa in mudaaf la qadarana de waxaa keenayso adillo kale imaamu shaafici wuxuu yidhaahdaa daahirka waxa looga bixi karaa waxay tahay imaa wuxuu sheegaa marna waa sheegay imaa yani nas sariixa ama ijmaac naam nas sariixa ama ijmaac iyo wixii la mida naam ayb tirmidiga laftiisuna sidaas oo kale u sheegay xadiid yaji-u lqur'aanu buu intuu keenay buu wuxuu gadaal buu marka intuu ka tacqiibiyey macneeyeyo hawaabu lqur'aan buu yidhi markaasaa de bukhaari iyo axmed iyo sufyaan iyo dad badan baa marka sidaas sidoo kale qabo naam oo sidaa marka xadiidka u macneeyey naam dadka qaar xataa waxay moodi mararka qaar waxay moodayaan ta'wiil iyo wax lamida ah. ta'wiilkuna sidiisu laba shay ogaada mar walbo wuxuu siyaaqa haddii uu tuso dalaalatu siyaaq ibnu daqiiq wuxuu leeyahay ixkaamulaxkaamka dalaalada siyaaqa aayadda ama xadiidka siyaaqiisa dalaalada lagala dhex baxo laga helaa mujmalaadka iyo muxtamalaadka waa lagu waa lagu qeydaa shaygii muطlaq ahaa waa lagu qeydaya wixii mujmal ahaa tafsiir bay u noqonaysaa shaygii macaanidiisu laba saddex macno ixtimaalayay macnaha dhabta abaa ah laga fahmaa dalaalatu siyaaq sidaas axkaamul uu ku sheegaa marka maa dalla calayhi siyaaqu ta'wiil ma aha haddii ta'wiil la yidhaahdana saxiix waa ta'wiil saxiixa ee ta'wiilku ila saxiix iyo fasid buu u qaybsamaaya ayb annaas marka waxaa laga yaabaa inuu qof xadiidkan iyadoo la macnaynayo markuu saa u macnay inuu ku qabsado beri baa mid wuxuu igu yidhi kitaab malaha uu dhegaystay oon akrinaya wuxuu yidhi ta'wiil iyo waxbaan kaa arkay uu yidhi meeshaas yji ta'wiilku muxuu yahay markaan yidhi yajiiu lqur'aan thawaabu lqur'aan aad sheegtay buu yidhi ee xadiidka laftiisaaba a'immadii selafka ay saa u fasiraya haddaan loo fasirin oo sida kale sidan caadigaa lagu wado ayaaba markaas madaahibtii jahmiyada iyo muctasiladaba xujo u noqonayaabeen marka wixii cagsiga ahaabuu isagu rabaa ma u maleeya laakiin inay ka dhalanayso waxaas isagana marka waa dhibaata naam qofku waxaa kaloo iyadana dhacdo ood maqla ark arkaysaa wuxuu leeyahay maalan qowluhu tacaalaa yaa hamaanu bni li sarxan lacalli ablugu lasbaab asbaaba asamaawaati faaطalica ilaa ilaahi muusa meeshaasu wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa in ilaahay inuusan kor jirin see looga qaadanayaa markaa tiraayadda fircawn baa ilaahay kor ka raadiyey buu ku leeyahy naam aayadda lafteeda inay xujo ku tahay ma oga isaga marka ooy culimadii waaweyneed weliba culuwiga u deliishadeen maxaa yeelay maxaa ka dambeeya wainii laadunnuhu kaadiban wainii laadunnuhu kaadiban waxaan malaynayaa inuu beenaalo uu yahay yow sheegayaa beenaalo uu dhahayaa muuse idan muusa ku yidhi soo maaha rabbi korow jiraan isagana waa diidan yahay marka ninka yacni mucadilka ah ee rabbi inuu kor jira diidan kaasaa fircoon shabaho bidala bidaliil aayadda siday tusayso isagii marka cagsiba u qaatay balaayadaas bal arka naam qofku marka haddii uunan waxa ka fahmin a'imada hore maan ma ogtahay macallin inta kusoo hor istaago ama qof kitaab akhrinayo inta wax un uu sheego haddaadan adigu iska sii baarin ama aadan faham fiican u yeelanin ama aadan cid kale dhegaysanin waa la dhegaystaa dad kala duduwanaa la dhegaystaa leanna meesha ay wax kaaga baxayaan waxay tahay markaad dad kala duduwan fiiriso inaad wax baartaa imaanaysa markaad wax baartana xaqiiqadaa dul istaagayn waayahay meeshaa marka yumahalu اlqur'aanu yowma alqiyaamati rajulan ayaa laga soo dhigayaa fayashfacu lisaaxibihi qala xadaaniihi zuhayr bnu xarbin qala xadaanaa yacquub bnu ibraahim qala xadaanaa abi can ibni isxaaqa qala waxadaanii camr bnu shucayb ibni muxamed ibni cabdillahi bni camrin can abihi can jaddihi qala samictu nabiya sal l slam bihada qaala abu cabdillaahi fiiri meeshaan marka wahuwa iktisaabuhu waa maxay waxa la saaraayo or ninka laga soo dhigayo oo uu shafeecayana wahuwa iktisaabuhu waa wixii uu kasbaday wa ficluhu iyo ficilkiisii waay qaala allahu caza wajal allah wuxuu yihi faman yacmal mihqaala daratin khayran yara waman yacmal mihqaala daratin sharan yara waxaan adiga aada arkayso waa camalkaaga aakhira aa ku arkayso miisaanka la saaray waa camalkaagii camalkaaguna waa makhluuq adiga layskumahayo kaas wa qaala jariir bnu xaazim can اlxasan can sacsacata cami lfarasdaq ataytu الnabiya sal ll ly slama fasamictuhu yaqra'u faman yacmal mihqaala daratin khayra yarah <coughs> waman yacmal mihqaala daratin sharan yarah faqultu xasbii igu filan intaan qad calimtu waan ogaaday fima alkhayru wa fima sharu wa qaala bnu mascuud ina ida xadahnaakum annagu haddaan idiin sheegno ataynaakum bitasdiiqi dalika haddaan xadiid idiin sheegno waxaan idiin keenaynaa arrintaa wixii u rumaynayey min kitaabillaahi baan idinkaga keenaynaa qur-aanka yani faman yacmal midqaala daratin waayo marka naam waqad dakala fi dalika qiraa'at اlqur'aani wagayruha imaam albukhaari marka wuxuu leeyahay ibnu mascuud baa sidaa yidhi marka wuxuu ka wadaa hadda imaamu lbukhaari se ujeedkiisa waxay tahay ibnu mascuud ayaa wuxuu leeyahay wixii aan idiin sheegno xadiid ah qur-aankana waa idinka tusi karnaa waan idinkaga keenaynaa bukhaari marka ibnu mascuud uu ku dayanayaa marka markuu xadiidka keenay ayib oo xadiidkii yumathalu yumathalu lqur'aanu markuu keenay wuxuu daba dhigay aayadda faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara oo xadiidka u rumaynaysa ayuu keenay markaasuu ibnu mascuud warkiisii haddana oo ku xoojisanayaa wuxuu leey innaa idaa xadahnaakum ataynaakum bitasdiiqi dalika min kitaab illaahi baan idinkaga keenaynaa ayb oo waa kan isagana marka bukhaari markuu xadiidkii keenay tafsiirkiisiina aayad qur-aan uga dhigay waqad dakhala fii dalika camalkaas la arkaayo oo faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waxaa soo galay qiraa'atu lqur'aani wagayruha qiraa'ada qur-aanka iyo keyrkeedba wou soo galay marka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed